على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فتساعدوا رحمكم الله على طاعة ربكم فتساعدوا اسكو تاغيري اسكو كالمي رحمكم الله الله إذن حرستي على طاعة ربكم ربنا طاعة اسكو كالمي تسعدوا أدليبانتان وتفلحوا أدليبانتان وتنجوا أدبادبادان من عذاب الله تعالى على عذاب كيسي ولا تتساهلوها فضيسننا بهذا الأمر أمر كان فضيسننا فوالله يكون أرتي إنه شاني لا يتساهل مفضيست بهذا الأمر إلا من شخص من كاس لا خير فيه خيرا لهن ولا دين له من دين لهن وحقت عليه يكون وجبت كلمة العذاب كما قال تعالى وحق عليهم على الكفار قال كركض وحق واجب القول هذا في أمم مع أمم أم ديار معوض واجبي وي ummadaas ummadaasoo qad dakhalad hiya ummadda tagtay min qablihim qabli alkufaari gaalada horteeda oo kufaan qorasha ah. min aljinni walinsi xaalay kaadan innahum ayo kaanuu waxay ahaadeen khaasiran oo kuwa khasaaray wey marka amarka wuxuu leeyahy musanifka isku taageerayo isku xoojiyi wey qaala alxabiib cabdullaahi ibnu calwin alxadaad wuxuu yidhi fi nasaa'ix kitaabka nasaxi wuxuu ku yidhi wa kamaa sidii yajibu waajibay calayka dushaada an tuxaafida inaad xifdiso cala salaati wayaxrumu uu xaaraantooya calayka dushaada an tudayicahaa inaad dayacdo kadaalika yajibu calayka waxaa kuu waajibaya an tushadida inaad ku adkayso calaa ahlika wa awlaadika ehelkaada iyo awlaaddaada korkooda iyo calaa kulli man shaksa kulligiis mankaasoo kaana laka kuu sugnaaday calayhi dushiisa wilaayatun aad ku leedaho wilaaya fii iqaamati salaati salaadda ogadeeda inaad ku adkayso walaa tadac ha ka tagin lahum iyaga ee cudran cudur ha uu tagin fii tarkiha salaadda katagadeeda cudurdar ha uu dalbin wey waman shaksiga lam yasmac anan maqlin wayudic qowlaka lam yasmac aanan maqlin qowlaka hadalkaada wayudic walam yudic aanan adicin qowlkaada fahadid guulguul hu asaga wacaaqib ciqaab hu asaga ciqaab wey waqadab u carow calayhi dushiisa ashadda wax ka darnaansho badan wa wacadama ka weynaan badan mimaa wixii taqadabu aad u caroonaysa calayhi dushiis macnaha low atalafa hadduu dil lahaa maalaka maalka hadduu kaa baabi'in lahaa maxaad samayn laheeday waad xanaaqa leedahay soo maa hadd waa xanaaqadana fain lam tafcal haddaadan samaynan aad iska dhaafto kunta eh, waxaad ahaanaysaa min almutasahiniina min almuyani min almuyani min almustahini mustahi mustahayiina min almustahiyiina kuwii mustahiyiinta fududaysana bisalaati wey iyo bixuquuqillaahi alle xuquuqtiis kuwii fududaysto iyo wadiin alla diinkiisa waman shasiga caaqaabta aada ciqaabto hu asaga waqadibta aada carowta calayhi walam yemtahil aanan fartoomin hadalkaada wayanzanjir aanan kacanaan samayn faabicida fogay huwa asaga canka xaggaas ka dharay waadurida ciri huwa asaga minka xaggaas ka saar wey fa innahu asaga shaydaanun ilaa khayra fiih khayr madahaan iska dharay wey walaa barakata fiih tacrumu waxaa xaaraan noqonayso mawaalaatuhu in la xidhiiryo wa mucaasharatuhu in lala dhaqmo tajibu waxaa waajibaya mucaadaatuhu in lala culaytama waajib wey in lala dagaalamaa la rabaa wa muqaadacatuhu in la goya waajib wahuwa mankaasoo min almuxaadiina kuwii la dagaalamaya xaggiis xaggooda ayuu ka ahaaday lilaahi alla la dagaalamaya wa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu leeyahay laa tajidu ma halaysid muxamedow qowman qolo ma halayso qoomkaasoo yu'minuuna billaah alla rumaynayaan walayowmi alaakhiri maalinta aakhir rumaynayaan yuwaaduuna xaal ay jeclaanayaan maana shaqsa mankaasoo xaadda huwa manka la dagaalamaya allaha iyo warasuulahu walow kaanuu haba ahaadaan aabbaa'ahum aabbayaashood aw abanaa'ahum caruurtood aw ikhwaanahum walaalahood aw cashiiratahum qaraabadood wey fanafaa aliimaana fanawafaa huwa ilaahay wuxuu ka anfiyey ka nahiyey aliimaana iimaan buu ilaahay ka anfiyey can ilmuwaadiina kuwii jecel xaggooda lilmuxaadiina kuwii la colaytamaya raggii jeclaaday lilaahi wa rasuulihi ilaahay rasuulkiisa kuwii la cullaytamay in la jeclaada ilaahay imaam buu ku anfiyey muxamadow nimin ilaahay rumaysan gaalo jecel ma jiraan buula ilaahay walow kaanuu hataa haba ha ahaadaan min aqrab alaqrabiina tan ugu dhawaasha midni badan xaggeeda ha kaadeen wey faax yaani waa yahaya mm-hmm. faaxwi soo raximakumllaahu mm-hmm faxawisuu raximakum ullaahu isku yaanee faxarisuu wey meeshaas faxarisuu ku dadaala rama qoriyo faxarisuu ku dadaala raximakum ullahu tacaala allaha idin naxariistay cala almuwaadamati daa'imiin cala salaati la daa'imo wa calaa xuduuriha xuduuri salaati salaada xaadiradeeda la daa'imo filmasaajidi lagu xaadiro wastaciiduu ka magangala billaahi allah min tadiicihaa salaada diicideeda alla ka magangala wey wa axsinuu wanaajiya almusaaracata degdegid ilayha ila salaati loo degdego waadimuu daa'ima alcukufa nigaasha calayha calaa salaati lagu nigaado fa hiya salaada maqnamu raabixiina kuwii ribaxaaya haniimadood weeye maqnamu raabixiina kuwii ribaxaaya makaanu haniimadood weeyaan wa fawzu lataqyaa ee kuwii ilaahay ka baqayan liibaantood weeye ataqyadaasoo almubashariina loo bashaaray janna wa raaxatu zuhaadi kuwii adduunyo ka tagay raaxadood weeye zuhaaddaasoo asaalixiina wanaagsan wa da'bu sucadaa'i sucadada caadadood wey kuwii liibaanee caadadooda wey kuwaasoo almuhtadiina hanuunsan wa salwatu safwati safwadee waddadooda wey kuwaasoo mhm. wa salwatu safwati kuwii doorka ahaayeen waddadooda wey kuwaasoo almuxibbiina lilaahi alla jecel rasuul jecel wa khaniimatu saadati siidiyaashii haniimadoodu wey kuwaasoo alcaarifiina gartay rabbahum wa mar waayahay mhm. wa marhamulculamaa'i wa marhamulculamaa'i culimmadu dalabkooda wey culummadaasoo alcaamiliina ku camalfalay cilmigooda ku camalfalayo makaanuu marhamkoodu way jecel yihiin wey mm-hmm. lam yashaqal kama mashquuliyo hum culummadu canhaa cani salaati shaaqilun mid wax mashquuliya kama reebo walaa yubaaluu walam yubaaluu uma aawiyeelan walam yubaaluu uma aawiyeelaan cinda xuduurihaa salaadda xaadiraddeeda agteeda bidaalicin mid soo dhashay oo la sugaaya walaa naasil mid soo degay la sugaayo macnaa kor iskama saaran wey qof hadduu martii hataa salaa haddii la gaaro waa salaami waa ka dhaqaaqay ma wareysanaysid khalaas quluubuhum ilaa xuduuriha taxinu quluubuhum quluubu lculamaa'i culimmada quluubtooda taxinnu hiya quluubtii way olushaa ilaa xuduurihaa xuduuri salaati salaadda xaadiradeeda olushaa wey wa cinda fawaatiha fawaati salaati salaadda tagadeeda agteeda unbaa ta'safu hiya quluubtii way murugtaa way murugootaa wa ta'innu way olushaa wey falahum e, falilculamaa'i waxaa u sugnaaday bihaa bisabiha alfaraxu farax iyo walcubuuru gudbid iyo walbahjatu nuur iyo wasuruuru farax faraxima allaahu allahu naxariist imra'an ruux imra'ahaasoo baadara u degdega ila daacaati waxaafada xifdiga calaa fardihi filjamaacaati jamaacihu ku xifdiyey fahiya salaad almaqnamu haniimo wey kaasoo alkhadiiru khatar ah waalfawzu libaan wey kaasoo alkabiiru weyna wey fa in samictum haddaad maqashaan qawlii hadalkay wa adactum aad adicdaan qawlii hadalkay sacidtum waad libaanaysaan wa aflaxtum waad libaanaysaan wey wa in abaytum haddaad diiddaan wa cacradatum aad ka jeesataan faqad balaqat almacaadiiru cudur daariyaal way soo gaartay waa iday soo gaartay wey waalxukmu lilaah waalxukmu xugun lilaahi alla yuu u haaday allahaasoo calcaliya weyn allahaasoo alcaliya sare allahaasoo alkabiiri allaahuma allahayow sallimnaa ilaahu naga badbaada min almukhsiyaati waxyaabaa wax dulleeyo wadullanaa ilaahu na tusa cala alkhayraati khayryaala wadaacif ilaahu tadciif lanaa annaga ilaahu noo laablaab alxasanaati wanaagyaala waqafir lana sayi'aat waqafir ilaahu dhaaf lanaa annaga noo dhaaf asayi'aati xumayaala waascidnaa ilaahu nagu fi filxayaati adduunyadii wa bacdi almamaati geerida kadib yaa waliya alkhayraati khayriyaash allihii tawlinayow wayaa raafica darajaati darajooyinka allihii koryeelayow yaa rabba alardiina ardiyaasha rabbigoodiyow wasamaawaati bixaqi sayidina sayidkaaniga xaqiisa ilaahu nagu dhaaf dembiganiga muxamedina muxamedkaasoo afdalilbarayaati makhluuq ugu fal sala allahu calaa sayidina muxamedin wa calaa aalihi wa saxbihi afdala salawaati ilaahu yelwey waazaka tasliimaati salaam yaala kan ugu daahirmino badan wasalaamun cala almursaliin walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin tammat waxaa taam noqotay alrisaalatu risaaladaas aluula hore wayeli waxaa la xidhiidhsanayo haa iyada alrisaalatu taasu ahaaniya alrisaalatu risaala risaaladaasoo athaaniyatu labaad fii fadli salaati aljamaacati jamaacadii salaadeeda fadligeeday ahaatay mutlaqan xaalan kala qaadin iyo wafiima wixii yatacallaqu huwa maa ku tacalluqaya bitaswiyati sufuufi safyaala la jimeeyo iyo wataraasa isku dhedhejin bihaa sufuufta la isku dhejiyo bismi illaahi الraxmaan الraxiim qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu leeyahay waاstaciinuu bالصabri wالsalaaة wainaha lakabiiraة ilaa cala alkhaashiciin wastaciinuu kaalmaysta bisalaati salaadi wasabri waa inaha iyada la kabiiratun mid weyn wey ilaa cala alkhaashiciina khaashiciinta mooyaan ilaahay wuxuu leeyahay salaada kaalmaysta waa salaada way weyntaha ilaa kuwa ilaahay ka baqa daacada ku xig mooyaan wa qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam subanay wuxuu leeyahay salaatu aljamaacati jamaacadii salaadeeda tafdulu waxay ka falla badnaataa salaata alfadi munfaridkii salaadiisa waxay kaga sarraysaa bikhamsa wa cishiriina shan iyo labaatan darajata min daraja wa fii riwaaya bisabci wa cishiriina toddoba iyo labaatan daraja min daraja intaasay kaga sarraysa hala laasim jamaacooyinka wa qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam subane wuxuu ka qolay maa min alaaثatin saddex ma jirto maa min alaaثatin alaaثatun minta waa zaa'id bacda nafi alziyaad alaaثan waa mubtada alaaثadaasoo fii qaryatin tuulo ku sugan aw badwin baadiyi ku sugan laa tuqaamu aan lagu ogeyn fiihim fi alaaaa salaatu eey salaad aan la ogeyn jamaacatan xalay ahaatay ilaa istaxwada waxaa ka adkaaday calayhim calaata waxaa ku adkaaday ashaydaanu facalaykum biljamaacati jamaaca laasim wey fa innamaa in kale yaakulu di'bu dhurwaayga wuxuu ku cunaa min alghanami ariga xaggiisna xaalay ka ahaatay alqaasiyata gaarijoogtada cunaya wey neemru gaar ahaan u baxo waraabuhu qabsanaya wey haddaad gaar ahaan u tagtida shaydaanan ku cunaya wey waqaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulna wuxuu ka qoray aljafaa'u gooyin kulluljafaa'i gooyin kulligeed wey waalkufru iyo walnifaaqu ee weeyahay man ruux way samica munaadiyallaahi falam yujibu aljafaa'u gooyin kulluljafaa'i gooyin kulligeed weeyaan waalkufru iyo walnifaaqu man calaa man shaksi ahday mankaasoo samica maqlee maqlay munaadiyallaahi alla midka sunaadanayla salaati oo falam yujib aanan ajibin ajibin wey aadaan ku maqlees garamaraya doon rabo way u badan yihiin soomaaliya wa qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam asubana wuxuu ka qoray bixasabilmu'mini mu'min qadarkiisa waxaa ahaaday min ashaqaa'i waalkhaybati an yasmaca bixasabilmu'mini mu'minka afigiis waxaa ahaaday min ashaqaa'i nasibxum waalkhaybati khasaar an yasmaca inuu maqlo almu'adina yani waa yahay yuhawibu xaaluu toobanay mu'minka la salaatu wacay falaa yujiibu ma ajiibay wey tii hore falam yujibma falam yujibmiya falaa yujiibu ma ajiibayo shaksagu mu'adinka waqaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam subna wuxuu ka qoday ina shaydaana shaydaanka diibu insaana insaanka waraabihiis weeye ka diibi lghanami kaasoo ka diibi lghanami ariga waraaba lamadaha wey yaahudu uu qaadanaya waraabaha caadi ashaata neef ariya taasoo alqaasiyata gaarjoogtadaha wey wa xudur waan digaya iyaakum idinku washicaaba gaar ahaana idin digaya shicaab tugyaasha wey wacalaykum laazim biljamaacaati jamaacoyinku laazima walcaamata caama laazimi falmasjidu ku laasimu wey waqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam subna wuxuu ka qolay man shakhsiga samica maqlo annidaa faarican faariqan xaal u yahay mid faaruq ah saxiixan xaal asagoo fiyow falam yujib aanan jibin falaa salaata salaata kaamil ah lahu asagu maahanan wey salaada wuu tukun karaa laakiin he ajarka laga halhala maayo wey wa qaala rasuulu llaahi sal allahu calayhi wasalama subna wuxuu ka qolay man shakhsiga samica maqlo annidaa falam yemnac aanan ka mancinin hu asaga min itibaacihi itibaaci nidaa'i naadi raacitaankaas aanan ka mancinin cudurun cudur lam tuqbal salaatuhu salaadi lagama aqbalaayo wa qaala abu maanaa nafyi wey manaa kamaalka loo diidi wey wa qaala abu saciidin wuxuu yidhi alkhudriyu radia allahu canhu idaa ra'aytum haddaad aragtaan arajula yactaadu kacaada dhigna almasjida fashhaduu umara kac lahu asaba biliimaani ogaada ninkaas inuu ahlu iimaan yahay wey qaala allahu caza wajal ilahi wuxuu leeyahay inamaa yacmuru inamaa in kale xasr adda taxsir weeye wax kale ma jiraan wey inamaa in kale yacmuru wahaa camaree masaajidallaahi man buu camaree mankaasoo aamana rume billaah iyo walyowmi alaakhir wa aqaama ogey asalaata wa aata bixiya azakaata walam yaksha an alkabaqan ila allah ninkaasaa masaajid camari kara weeyaan allah naga dhigo waqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam subna wuxuu ka qolay almasjidu masjid beytu kulli taqiyan taqiya kulligiisa gurigiis weeye watakafala allahu ilahi wuxuu ka faala qaaday man ruuxu kaana almasjidu masjidku yahay beytahu gurigiisa birawxi liman ilaahay wuxuu uka faalqaaday mankaasoo kaana almasjidu masjidku yahay beytahu gurigiisa birawxi iwaraxmati birawxi araabid iwaraxmati naxariis buu ilahay u ballanqaaday u ka faalqaaday birawxi nicmo iwaraxmati naxariis iwaljawaazi gudbid cala salaada la gudbo ilaa ridwaanillaahi alla raal ahaanshista loo gudbo ila aljannati loo gudbo buu ilahay u ballanqaaday wey waqaala rasuulu rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam subn wuxuu ku qoolay inna cumaara buyuutillaahi alla guriyaashaas kuwaan camiraayo hum ayaga unbes ah ahlullaahi weeyeen wa qaala ibnu cabbaas radi allahu canhumaa wuxuu yidhi man samica ninkii maqlo annidaa falam yujib aanan ajiibin lam yara arka maayo markaasi khayran khayr arka maayo walam yuradda looma radiyo bihi isaga waxba looma soo radiyo ducu ah wa qaala abuu hureyra radia allahu canhu wuxuu yidhi la tamla'a udnu ibni aadama abuu hureyre wuxuu leeya la'aanta mla'a inay buuxsanto udnu ibni aadama aadam wiilkiisa dhigtiisa rasaasan inay buuxsanto rasaasan min rasaasin kaasoo mudaaban la dhalaaliya ayaa khayru khayr badan min an yasmaca inuu maqlo annidaa walaa yujiib aan rajibin wey dhigtahow dhammaar lagu buuxiyo lagu gubo ayaa kuu khayr badan intaad maqasho aadaan kala martid wey haddii laakiin niyada haddii ay taho masaajidka kamagaari iskaankan kutug hadaad leedahay marka waa caadi laakiin adoo iska soo cododay waxba ma haysid waxaata cudurdaanaan jiran wey wa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam usman wuxuu ka qoray man ruuxii tawadaa weyse fii beyti gurigu ku isqaato fa axsanaa wanaajiyo alwuduu'a weysade uma ataa tago almasjida fa huwa asaga zaa'irullaahi ilaahay buu booqanaya wey waxaqa waxaa waajibay cala kii lasoo siyaarana allahi waxaa ku waajibay asagana ixsaan ahaan wey an yukarima inuu karaamiyo allah zaa'irahu zaa'irkiis wey ilahay ku ixtiraamiy adiga ilahay horta macnaha xurmay wa qaala llahi sala allahu calayhi wasalam wasabna wuxuu ku qolay alaa adullukum war ma idin tusiya calaa maa shay ma idin tusiyaya muxuullah allo ku turo bihi asaga alkhadaayaa wayarfacu allo ku korilo bihi asaga darajaat qaaluu waxay yidhahdeen balaa noo sheeg yaa rasuulallaahi qaalana wuxuu ku qolay huwa asaga isbaaqu lwudu'i weysadu la kamilo cala almakaarihi wa kasratu alkhudaa tallaabaasha la badiyo ila almasaajid waاntidaaru salaati bacda salaat salaad la sugoo masaajid lagu dhex jiro macnaha fadaalikum kaas arribaadu khayr badan wey fadaalikum midkin kaas aha arribaadu khayr badan wey fadaalikum arribaad wey wa qaala rasuululaahi sala allahu calayhi wasalam subna wuxuu ku qolay isbaaqu lwuduui weysada la kamiilu cala almakaarih wa icmaalu alaqdaami luguhi lagu shaqaystayo ila masaajidi waintidaaru salaati salaad la sugoo bacda salaad yaqsulu magaasi wuxuu dhaqaa alkhadaaya gafyaalo zuuriya qaslan dhaqid waa necmo kaamil lah wey waqaala rasuululahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi man hadaa ninka ka laxo ilalmasaajidi ninka ilalmasjidi ninka aado waraaxa uwa manka caraabo acadallaahu ilaahay wuxuu u diyaray low asaga nusulan deged filjannati ugu diyaray kulamaa qadaa markastoo ka laxo waraaxa oo haraawi wa jaa'a waxaa yimid ibnu ummi maktuume cabdullaahi ibnu ummi maktuum yimid ila nabiyi sala allahu calayhi wasalama yashku waxaa loo sheeganaya ilaahi nabiy annahu isagaba inuu yahay dariirun indhoolo wey indhoolo ahaan rasuulka allahu salaada marka dhibaan haysta walmadiinatu madiinina daatu hawaamin cayayaanti u ah wey wa abaarin baxalla yaallo oo lama mari kar wey wa qaala wuxuu yidhi cabdullaahi afalaa tajidu rasuulka allahu mahalaysa liya aniga xaalay ii sugnatay ruksatan fasami halay an usalliya inaan ku tukado fii beyti gurigay qaala nabiy wuxuu yidhi tasmacu a tasmacu nidaa alaama maqlaysaa qaala wuxuu yidhi nacam waxaana nacam hawan maqla qaala wuxuu ku qolnamag maa ajidu laka kuma halaya ruksatan fasax kuma haya ilaa inaad soxaadarta mooyaan marka maadaama ninkaa dhool u yahay saa lagu adkeeyey annaga garan marka wa canhu can inabiyi sala allahu calayhi wasalam annahu qaala wuxuu yidhi halaaatun saddex lacanahum allah ilaahi wuu lacnaday wey wadakara nebiyu wuxuu ku xusay minhu min athalaaa rajulan nin buu sheegay wey yasmacu maqlaya xaya cala asalaad xaya cala alfalax maqlaya walam yujib muusan ajimajulkii waa laadaana rawahu alxaakim wa qaala sala allahu calayhi wasalam subn wuxuu ka qoray laa salaata salaada kaamil ah uma ahaanin lijaari lmasjidi masjidka kan dersla ah inuu ku tukado guriga salaada kaamil ah maya ma jirto ilaa fi lmasjidi ilaa inuu usoo xaadiro masjidka mooyaan salaada kaamil ah marka waa loo diidi waxaa loogu diidayaa ajarkaa ka yeranaya marka jamacada inoo fiican wa mima yenbaqii wayataakadu